alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaana waa kii saddexaad ee ka mida kitaabkii cumdat اlaxkaam oo iska lahaa alimaam cabdulqani bnu cabdilwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay oo dhexda kaga soo jirnay kitaabkii ugu horreeyay oo kitaabu طahaara baabu lmasxi cala alkhufayni baabulmasxi masixi ayuu u baab yahay cala alkhufayni labada khuf la masaxo baabkan musanifku laba xadiid buu ku sheegi doonaa khufaynku waa wax la gashado oo aan kabahan caadiga aho naqaano ahayn oo maqaar iyo wax ka samaysan lugaha la gashanayaa marka sida kabahoo kalena uma adko intay kabahu qaban karaan maqaba ma qaban karaan sokoska iyona xoogaa way ka adag yihi marka lugaha la gashanaya kuwaasaa marka markaad weysaysatid oo weysadii inta kale intaad soo mayrtee lugaha ay kuu dhiman yihiin halkii aad lugaha dhaqi lahayd ayaad gacmaha inta qoysid baad ayaga masaxaysaa marinaysa bes dushaad gacanta ka marinaysaa halmara mara bes saasaadna ku weyse qabtaa sidaa ayaad ku weyse qabtaa jawrabeynka iyo sokoska iyo ma soo gelayaan waa masale culimmadu ay ku kala arag duwan yihin o isku khilaafsan yihiin ayna u badan yihiin khufeynka kuwaan kale ma isoo gelayaanoo sokosyada iyo waxyaalaha la midkaa marka shuruud bay leedahayoo muhim ah qofku inuu ku baraarugo marka horta aada masaxaysid markii hore oo aada gashanaysayba adoo weyse qaba ah oo weyseqaab weyse qaadkaa weliba dhammaystiran yaha waa inaad gashatay tusaale salaad baad weysaysatay maqhribkii weysadii markaad dhamaystiratay baad qofkaagii gashatay maqhribkii baad tukatay weysadii baa kaa jabtay maqhribkii markaad tukatay ceshiina waa soo socdaa maxaa lagaaga baahan yahay waad weysaysatay marka markaad weysaysato lugihii kuu dhiman yihiin adoon iska siibin qofkii ayaad masaxaysaa ma la fahmo gacantaad qoynaysaa faraha lugaha foodoodaad saas uga soo marinaysaa ilaa dhudhunkaad kusoo dhaweynaysaa keenaysaa saasaad uga masaxaysaa bes lugta kalena sidoo kale aad ku odhanaysaa laakiin adoon weyse qabin haddaad gashatid hadhow ma masixi karti markii hore aad gashanaysid waa inaad weyse qabtid ma la fahma qodobka weyse qabkana waa inu weyse qabka kaamila ah haddaad iska bixisidna masixii aad masaxatay wuu kaa burhaya haddaad ayaga iska bixisid masixi kaa buriye oo markaa salaad kuma tukan kartid qofka jooga oo gurigiisa joogo maalan inagoo kale aan musaafirka ahayn maalin iyo habeen baad masaxan kartaa qofku hadduu musaafir yahayna saddex maalmood iyo saddexdooda habeen buu masaxan karaa wixii intaa ka dambeeya wuu buraaya can ilmugiirati bni shucbata can ilmuqiirati mugiira waxaa laga wariyey muqiirihii ibni shucbata ina shucbo ahaa radiallaahu allaha ka raali noqdo canhu xaggiise qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca annabiyi nebiga la jirankii sala allahu caleyhi wasalam oo nebigaan la socday fii safarin socdaal dhexdii oo safar banhaabi fa ahwaytu waan foorarsaday lianzica saan u siibo khufayhi labadiisa khuf nebiga saan uga bixiyo uga soo siiba sala allahu calayhi wasalam fa qaala nebigu wuxuu yidhi dac isaga tag humaa labada khuf oo ha iga siibina iidaa fa innii anugu adkhaltu waxaan geliyey humaa labada lugood khufkaa waxaan geliyey daahiratayni ayagoo daahirah fa masaxa nebigu waa masaxay calayhimaa labadii khuf dushooda ayuu nebigu masaxay sala allahu calayhi wasalama marka hawshaani dhacday bisha rajab bay ahayd sanadkuna sanadkii sagaalood oo hijriga ayay ahay ayuu ahaa duulaan baa lagu jiray khaswatu tabuuk wakhtigeeda bay ahayd oo nebigu tabuuku ku duulay sala allahu caleyhi wasalam salaada fajar oo salaada subaxa ka horra way ahayd salaada subax ka hor bay ahayd bishuu rajab bay ahayd sanadku sanadkii sagaaladu hijrigu ahaa meeshuna waxay ahayd tabuuk oo lagu duulay ayay ahayd dayib meeshaa marka waxaa ka soo baxay dhowr qodobba waan ka faa'iidaysanaynaa koo waxaan ka faa'iidaysanaynaa saxaabada nebigu nebiga qaabkay u ixtiraami jireen calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah ixtiraamka erayaasha ku tusinaya kuntu maca nabiy nebiga la jirankiisaan ah nebiga la jirankiisaan ahaa waxay wuxuu ka wadaayo ku tusinaysaa inuu nebiga nebigii asagoo wada socdeen muusan odhan kaana nebiyu maci nebiga aniga ila socdo muusan odhan laakiin nebigaan la jiray waxay ku tusinaysaa inuu nebiga ixtiraamayo waa midda labaad ixtiraamka waxaa ka mid ah saxaabadu ixtiraamayaan markuu arkay nebigiyoo soo weysaystay oo lugihii rabaa inuu dhaqo oo lugihii u dhiman yihiin wuu foorarsanayaa inuu qofka ka siibuu rabaa si nebigu sal alla alay slam lugaha u dhaqo marka macallinkaaga waalidkaaga qofka abaalka kuulaho wanaagga kuu galo kaa weyn oo kaleeto dadka noocaas oo kaleetaha in loo khidmeeyo oo la ixtiraamo oo wixii aad is leedahay culays bay ku yihiin laga caawiyo way bannaantaho waa arrin wanaagsan oo fadli fiican leh nebigu waa u sheegay wuxuu yidhi faraha ka qaad waxba ha iga siibi haddaad waxaad iga siibaysid ba ay tahay inaan lagu hii mayro lugaha inaan mayro ma rabooo markii horaan labada lugood oo daahira anoo weyse qaba aan labada qof geliye dac isaga tago humaa humaadee labada qof iska daa daawey fa inii adkhaltu humaa humaada ku jirtana labada kabood wey labada lugood weye labada lugood wey ayagoo daahiroo weyse qabaan geliyey marka waxaa shardi ah qofka markaad masaxaysid markii horeeto inaad lugahoo daahira iyo adoo weyse qaboo dahaaro kaamiloo weysaqaad kaamilo weysaystay aad gelisid xaggee la masaxayaa fa masaxa calayhimaa calayhimaa waa maxay dushoodu masax dushooda qofka ayaa la masaxayaa faraha foodooda ayaad saa inta tiraahdid oo qaabkaa u qabatid oo saa u soo jeedid ayaad halkaa keenaysaa qaabkaasaa loo masaxaya tan kalena sidoo kaleeto culimmada qaar baa waxay leeyiin markaad saan leedahay gacanta kaleetana midna hoos ka mari lugta qaybta hoose lugta in la masaxo wax daliilu kuma soo aroorin culummada qayb ka mid ah ayaa ku dadaashay ayib can xudayfata bni lyamaan can xudayfata xudayfa waxaa laga wariyay xudayfihii ibni lyamaani ina yamaan ahaa radiallaahu allaha ka raali noqdo canhumaa isaga iyo aabihiiba xaggoode laba saxaabay ahayn isaga aabihiiba qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca annabiyi nabiga la jirankii sala allahu caleyhi wasalam nabigaan la socday fi safarin socdaal dhexdii fa baala nebigu waa kaajay wa tawada'a nebigu waa weysaystay wa masaxa wuu masaxay calaa khufayhi labadiisa khuf ayuu masaxay xadiidkii ayuu wariyey mukhtasiran isagoo waxa weye mukhtasiran lasoo gaabiyey ama mukhtasiran waxaa lu yahay mid gaabsanayo xadiidka intaan ku gaabsanayo meeshaa waxaa ka muuqda saad u jeedid saxaabigaani wuxuu yidhi nebigaan la socday sala allahu caleyhi wasalam safarna waan ahay intaasoo intii aan kusoo marray maa xadidka muqiraka ka horreeyey kuntu maca annabiyi fii safarin intii hore ah kuntu waxaan ahaa maca annabiyi nebiga la jirankii nebigaan la socday fii safarin socdaal dhexdii tan waxaa inugu ziyaada ah fa baala wa tawada'a bowlka waa soo marray soo ma inaan soo mar hadda ka hor waynu soo marro casharkii kan ka horreeyey waa soo mara kitaabta hor casharka horaan kusoo mara bowlka waa soo mar laa yumsikanna axadukum dakarahu biyamiinihi wa huwa yaabuulu albowlu waa kaadida marka fa baala nebigu waa kaajay wa tawada'a waxaa isweydiin mudan maxay macnaa holeedaho la sheegaya hadda nebigu inuu kaajay ma qofkan kaajin baa jira soo qof walba ma kaajo inuu nebigu kaajay maxaa ku xihan macno weyn baa ku xihan oo lainoogu sheegay muxuu yahay qofku markuu kaajo weysadii baa ka jabaysa leanna waxyaalaha weysada buriya maxaa ka mid ah kaadidaa ka mid ah kaadida iyo saxarada iyo waxa weeyaan neefta gadaal ka timaada iyo hurdada iyo waxyaalahaas o dhan waa wax weysada jabiya marka nebigu inuu kaajay wuxuu u deliishanayaa inuu weysadii ay jabtay mar haddii weysadii kaa burtay maxaa lagaa rabaa inaad weysaysatid fatawada' nebigu waa weysaystay markuu gacmihii iyo wejigii iyo soo dhaqay oo madaxii soo masaxay maxaa u dhiman lugihii marka lasoo gaaray fa masaxa wuu masaxay calaa khufayhi labadiisa khuf dushooduu nabigu masaxa caleyh isalaatu wasalaam marka intaa muxuu u deliishanayaa khufeynka waa la masaxaya culummada muslimiinta kutubta caqiidada qeyb ka mid ay ka dhigaan khufaynka almasxu cala alkhufeyn kutub alcaqiidayba ku qoraanba waxay ugu qoraan qolyo waxaa jira diidan oo aaminsan inuusan masaxu diinta ka mid ahayn khufeynka in la masaxo khawaarijta qayb ka mid ah iyo shiicada nimanka loo yaqaano qayb ka mid ah raafidada ma aaminsana wax masax la yidhahdaa inuu jiro qolyaha ayagaa marka si loo khilaafo ayay kutubulcaqiida ku qoreen sidaa ogeed culimmadu waxay yidhaahdaan xataa in labada lugood la mayro iyo in la masaxa khufeynka waxaaba fadli badanba waqtiyada fitanku ay jiraan in la masaxo sabab sababtu waxa weeyaan sunnada ay dadka diidani rabaan dadka inay ka qariyaan baa la barayaa dadka kow dadkii wariyey in khufeynka la masaxo oo nebiga ka wariyay sala allahu caleyhi wasalam oo dadka qaarkood ay wax ka sheegeenna manqabadooda iyo wanaagooda meel lasoo saaraya sunnadii nebigana waa bannaanka la keenaya marka laakiin lugaha in la mayraa fadli badan sie raajixa habda tay dantu kuu kaliftaan labada waa samayn karta hadday kuu fududaato inaad weysiisatid oo lugihii dhaqdid iyo hadday kuu fududaato inaad masaxdid wax mushkila leh baabun fi lmadyi wagayrihi saas midiin qoraya mise baabulmadyi bu qoraya baabun kani baab wey baab wey fi lmadyi madyiga ayuu u baab yahay iyo wagayrihi madyiga waxaan ahayn musanifku halkan wuxuu ku sheegi doonaa baabkan lix xadiid madyiga waxaa loo yaqaanaa horey baan waxaan usoo tilmaanaa toban shay oo ka soo baxa dadka aadamaha gadaashooda meesha laga saxarooda hadday tahay iyo meesha laga kaadiya hadday tahayba darsiga koowaad baan waxaan ku sheegnay toban shay oo ka soo baxa meesha sabiileynka loo yaqaan sabiil axadu sabiileyn hadaad maqasha ama alkhaariju min asabiileyn waa meesha laga kaajo iyo meesha laga saxaroodo toban shay baa ka soo baxda kaadidaa ka mida oo meesha waxa wey dee kaadida ka soo baxaysaa saxaradii baa ka mida neeftii baa ka mida dhiigag dhowraha ka mida madigaa ka mida wadiga wadigaa ka mida manida ka mida waxyaala badan baa kasoo baxa ayib madigu marka waa kuwaa soo bixi jiray qayb ka mida muxuu madi yahay marka madigu waxa weeye waa biyo jilicsan horta waa biyo kow waa jilicsan yihiin labo way xoogaa way isku dhegayaan waa biyo dhareero ayagoo sidaas haddana isku dhegaya waa saddex waxay kasoo ka soo baxaan meesha laga saxro oo xubinta taranka loo yaqaano meesha aadamuhu ay ka kaajaan baan ujeedaa meesha laga kaadiyo soo ma taqaanaa meeshaasay kasoo baxdaa meesha ayay kasoo baxda markuu qofku reerkiisa arko oo kaleeto uusan welina la kulmin dareenkiisuna uu isbedelo markaasoo kalena timaadaa taasu markay soo baxaysana qofku ma dareemayo marka ay ka baxayso qoyaanka noocaasa qofku ma dareemayo ayib rag iyo dumarra waa isku mid labadaba wuu ka soo baxaa dumarkuuna ku badan yahay culammada muslimiintu tilmaamaan xukunkiisu muxuu yahay waa najaas madyi meeshaan ugu qoran sida loo xarakeynayo baabun fi lmadyi waa daal waana reeban yahi baabun fi lmadyi xukunkiisu muxuu yahay kaadi meeshay kaa taabata maxaa la samaynaa waa najaas soo maaha kaadidu la xukumki waa najaas qubays ma waajibinayso qubays kugu waajibin mayso laakiin mar hadday kaa soo baxdo meeshay kaa taabatay hadday dharka tahay meeshay kasoo baxday laftirkeedii jirkaaga meel ka mid a ah hadday taabato intaba waxaa waajibaysa in laga dhaqo oo laga daahiriyo marka xukumkeedu waa saas rag iyo dumarra waa kasoo baxaa madigaas musanif ku hadlaaya wa hayrihiina waxyaalo kaluu sheegi doonaa aan madiga ahayn kaadidii xataa nagu soo celin doona aan arki doonaa iyo waxyaalo kaleeto li xadii buuna baabka ku sheegi doonaa musanifku can caliyi bni abi aalibin can caliyin cali waxaa laga wariyey caligii ibni abi taalibin ina abi taalib ahaa radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa rajulanin maddaa'an ee madi badan ah, nin madi badan baan madi waa daal nin madi badan baan ahaa ama ixdalaadaas ay ku badan tahay fastaxyaytu waan ka xishooday an as'ala inaan weydiiyo rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalam limakaani ibnatihi gabadhiisa booska iga joogta minii aniga fa amartu waxaan faray almiqdaada miqdaadkii ibna al aswadi ina aswadahaa ayaan waxaan ku idhi niyow ciladaana haysatee nebiga inaan weydiiyana waa ka xishoonayahay orad adigu ii soo weydii fa sa'ala miqdaad wuu soo weydiiyey hu nebiga sala allahu caleyhi wasalam fa qaala nebigu wuxuu yidhi yaqsilu wuu mayrayaa dakarahu xubintiisa taranka laa yumsikan axadukum dakarka sooma ynaan soo marin waa meesha laga kaajo dakarkiisa ha mayro ama haa wayatawadawuna wuu weysaysanaya walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday iqsil mayr dakaraka xubintaada taranka wa tawada' weysayso walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday tawada' weysayso wandax ku firdhi oo ku rushee farjaka farjigaaga xubintaada taranka farjiga iyo dakarkii hadda waa isku mid meeshii kaadidu ka soo bixi jirtay ama madiidan ay ka soo baxday biyo ku rushe oy biyo ku sayrsayri dayib madyigu waxaan horay u sheegnay ma najaas amse waa daahir waa najaasi inuu yahaan sheegna qubays ma waajibiyo oo qofkii madyigaasu ka soo baxo qubays lagama rabo laakiin waxaa waajib ah inuu ka weysaysto weysadu waajibiya muxuu waajibiyaa weysu haddii kaadi ka timaado qofka sidii weyse looga rabay madidu hadday ka timaadana waa la mid waana madhabka culummada muslimiintu ay u badan yihiin waa qodob xukumkeedana waa sheegnay oo waa najaas meeshii uu ka soo baxay waa la mayrayaa dakarkii uu ka soo baxay waa la mayraya ayib waxay ina tusinaysaa marka xadiidkan ina tusinaya oon ka faa'iidaysanaynaa biyaa lagu mayrayaa xagee laga qaadan nebigu xadiidka wuxuu ku yidhi yaqsilu dakarahu riwaayada bukhaarina muxuu ku yidhi bukhaarina muxuu ku yidhi iqsil dakaraka wandax farjaka intaba waa biyaha wax loo isticmaalo marka biyaa lagu shubayaa booskiisa wax kale ma geli karaan sida raajixa maya wax kale booskiisa ma geli karaan biyaha unbaa la iska rabaa ayib xadiidkan waxaa ku soo aroortay cali markuu hawshaa isku arkay yuu u diray nebiga inuu soo weydiiyo almiqdaad ibn al aswad soo maaha riwaayo kale waxaa ku soo aroortay camaar ibnu yaasir buu u dira oo uu yidhi nebiga iisoo weydiiyey sala allahu alayh wasalama saasay ahayd riwaayo saddexaadna waxa weeye laftirkiisaa weydiiyey marka maaqanin baa nebiga weydiisay cali kow camaar ibnu yaasir labo iyo miqdaad oo u dirsaday saddex mar waxaa sugan laba nin inuu u dirsaday miqdaad kow iyo camaar marra isagaa weydiiyey isdiidi maayaano xaalado kala duwan inuu mar camaar u diray oo mar miqdaad u diray oo mar isagu weydiiyey maadaamay madidu ku badnayd intuba isdiidi maayaan mala fahmo iisoo weydiiyey nebiga heelow adna isoo weydiiye markii dambena nabigu u weydiiyey xadiidkani waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah oo wanaagsan su-aasha sheekha la weydiinayo inaad qof odhan kartid sheikha su-aasha iisoo weydii maalan waad ka xishootay su-aashii baad xoogaa waxa weyaan si fiican usoo bandhigi karin meelbaabaad ku maqan tahayba intaad soo qortid baad leehay sheikha iisoo weydii xaggee laga qaadanaya cali yuu u dhiibtay su-aasha miqdaad ama camaar soo ma aha marka way kuu bannaan tahay adoo weydiin kara sheekha inaad tiraahdid anugu waan ka xishoonaya tusaale ahaan adigu ii weydii hadday aad ka xishoonaysa way bannaanta cudurdaar oo kaleeto waa midda labaadeh adoo wax yaqiin oo dhab a ah heli kara wax malaa inaad ku dhaqantid nebi maxamed cali wuu heli karay inuu weydiiyo wuu joogaa nebigu laakiin miqdaad buu yidhi iisoo sheeg hadduu nebigu afkiisa kaaga sheego iyo haddii la yidhi nebigu sidaasu ku yidhi ma isku midba isagoo nebi maxamed heli karo wuxuu u darsaday miqdaad waa midda saddexaade dadka xididkaaga ah xididka ma taqaanaa waa dadka aad gabadha ka qabtid dadka gabadha aad ka qabtid markay joogto hawshu waxyaalaha reerka iyo gogoshiisa iyo ku saabsan in lala wadaago oo lagaga sheekaysaa sax maa cali bnu abi aalib gabadhii nebigu qabaa sal alla alay slam faaduma ah hawshan ku badanna waa hawl farjigiisii iyo xubintii taranka iyo ku saabsan oo in ninkii aad gabadha ka qabtay intaad u tagtay aad ku tiraada waxaasoo kale uga sheekaysid wax fiican ma ah sidaa awgeed buu leeyahay nebigii gabadhiisi baan anigu qabaaye hawshaanna waa cillad i haysatee iisoo weydii marka dadka xididkaaga waa laga xishoodaay wixii guri iyo gogol ku saabsan lama wadaago waa in laga gaabsado ayib taana xadiidku ina tusinaya xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno dadka xididkaa si wanaagsan in loola dhaqmo laga edeebsado ereyba ereygu ka fiican yahay iyo hufnaan iyo lagula dhaqmo ayaduna waa waa qeyb ina tusinaysa dhaqanka wanaagsan oo xadiidku ina barayo waxaa kaloo la mid a ah labada qof oo isqabta oo xaaska isu ah ninku reerkiisa wuxuu ka arkay ama iyagu ay wada sameeyeen ama gabadhu ninkeeda ay la samaysoo kale inay dad kale uga sheekayso xeb waay dhaqan aad u xun waay haddiiba saxaabigan cilad saxaabigan waxaa u dhici jiray biyahanu markay kasoo soo baxaanba wuxuu u qabi jiray biyahanu manidii caadiga ahayd oo qubayska waajibin karto jirtoo kale inay tahay muxuuse wuu qubaysan maanto dhan buu qubaysan korkii waa murxayba suu qubays isugu waday oo isugu waday oo biyaha naftii u keenay shaawirna maleh markaasuu markuu rafaaday buu weydiiyey hawshaan ka warra markaas ali qubaysba kugu waajib ma ah keliya meeshii biyahaasu kaasoo gaareen maad iska dhaqaysa marka wixii gurigaaga iyo gogoshaada iyo reerkaada quseeya cidna ha la wadaag arrin khaasaa ku noqotay wixii daruura iyo masle qadaa iyo wax kaleta wey ama maslaxa ay keentay can caliy bni abi aalib waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa rajula nin madda-an ee biyahaas madidu ay ku badan yihiin fastaxyaytu waan ka xishooday an as'ala inaan weydiiyo rasuulallahi rasuulka ale sal alla alay wasalam markuu gabadhiisa ah, uu qabo gabadha uu qabo ina nebi maxamed oo faatima uu arko ayay biyahan imaanayaan wax galmo ku yimidna ma aha fastaxyaytu waan ka xishooday an as'ala inaan weydiiyo rasuulallahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam limakaani ibnatihi gabadhiisa booska iga joogta minii aniga darteed gabadhiisi baan qabaabiyo fa amartu waxaan faray almiqdaada bni alswad ina aswad ahaa fasa'ala miqdaad wuu soo weydiiye hu nebiga faqaala nebigu wuxuu yidhi yaqsilu wuu mayrayaa dakarahu xubintiisa wayatawada wuuna weysaysan meeshaa waxaa ka muuqata qofkii sidaasoo ay ku dhacda nebi allow ka waran markaasuu wuxuu yidhi xubintiisa tarankana wuu mayrayaa wuuna weysaysanayaa walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay tawada ka wara weysayso iqsil mayr dheh dakaraka dakarkaaga watawada weysayso waa amar taana maxay ku tusin nabi allow su-aashaas hadday haysata ka waran xubintaada taranka mayr kana weysaysaba weysada waa kaa jabtee walimuslim waxaa u tawada' weysayso oo wandax ku firdhi farjaka farjigaaga iyo meelihiina biyo ku firdhi culamada qaar baa waxay yidhahdaan biyaha madidu waa najaas laakiin waa najaasa mukhafafo fudud oo in la mayro maahane firfirdhinta biyaha lagu firdhiyaa ku filan qolyana waxay leeyihiin nadxigan maanta waxaa loola jeedaa shubitaan caadi oo lagu shubay can cabaad ibni tamiimin waxaa laga wariyey waa taabici can cabdilaahi bni zaydin waxaa laga uu ka wariyey ibni caasim almaasiniyi radia allaahu canhu allah ka raali noqday cabaad ibni tamiim waa taabici cabdullaahi bnu zayd ibni caasim almaasinina waa saxaabi can cabaad ibni tamiim waxaa laga wariyey can cabdilaahi bni zayd wuxuu ka wariyey ibni caasimin almaasini radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi waa cabdullaahi bnu zayd shakaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam ama shukiya waa loo sheegay ila nebiyi nebiga sala allahu calayi wasalam xaggiisa alrajula ninka oo yukhayalu loo malagelinaya ilayhi xaggiisa annahu asagu yajidu inuu helaya helayo a wax fi salaati salaada dhexdeeda ka warran baa lihi fa qaala nebigu wuxuu yidhi laa yansarif yuusan ka bixin axadukum midkiin salaadiisa xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan cod ow yejida ama uu helo riixan qarmuun maxaa laga wadaa halkan waxaa loo yidhi nebi allow ninbaa salaada gelaya ama gaar qofkii salaada markuu galo allahu akbar shaydaan baa u imaanaya markaasuu qushqushaynayo wuxuu leeyahay salaaddii waa kaa jabtay neef baa gadaal kaa timid kaadi baa kaa soo booday mararka qaarkood waxaa leeay dabadu inta u yimaado dhag tin iyo wax ka siinaya markaasuu leeyahay ana sumaad maqlayni asagaaba kugu ciyaarayaba khalaas maxaa xala marka adoo salaaddii ku jira shaydaanku hadduu kugu waswaasiyo ku yidhaahdo weysadii waa kaa jabtay maxaad samayn wuxuu nebigu yidhi laa yansarif axadukum xataa yasmaca sawtan ilaa neeftii gadaal ka timid codkeedii uu maqlo soo loo fahmayo kow iyo ilaa uu qarmuunkeedii iyo urkeedii dareemay inay ka soo baxday labadaa inuu dareemahan yuusan salaada ka bixin malefan qodobka ayadoon labadaa midna dareemin haddaad caadi u dareentay ka war adoon urkeedana ma arag dhawaqeediina aan maqal haddaad caadi u ogtahay inay kaa soo baxday ma ur baad sugaysaa sugi maysid ee waad ka baxaysaa salaada laakiin haddaadan wax kala xaqiijin xaggana ur aadan arag oo aadan dareemin maqalkeedana aadan maqlayn salaaddii ka bixi maysi ka bixi maysi salaada marka waad iska ilaalinaysaa xadiidkani waa xadiid aada u weyn oo culummada muslimiintu aada ay u sharxeen koow waxaa ka mid ah dhacdooyinka waxyaalaha kugu imaanaya salaada markaad ku jirtid oo isbedelada noocaasoo aqoon aadan ulahayn dadka ahlu ahlucilmiga la weydiiya arrinkaas hadduu igu dhaca ka warran baa la yihahdaa waa qodo waa midda labaadee xadiidkaanu wuxuu asal u yahaa haddaad dahaare iyo weyse qab isku ogeyd oo aad shakiday inay weysadii kaa jabtay horay maxaad isugu ogeyd inaad weyse qabtay kabacdi baad waxaad ka shakiday weysadii ma kaa jabtay mise ma kaa jabin awal wixii aad ogeyd baad ku dhaqmaysaa oo maxaad awal isku ogeyd waad weyse qabtay soo maa shakigaan wax kasoo qaad ma cagsigeed kasoo taa waxaa kasoo horjeeda waxaad ogeyd inaadan weyse qabin waxaad ku shakiday gadaal ma ka weysaysatay mise kamaadan weysaysan horeyna maxaad u yaqiinsanayd inaadan weyse qabin soo maa inaad weysaysatana waad ka shakiday soo maa maxaad samaynaysaa waa weysaysanaysaa shakigaaga waxba kasoo qaad maale ma weyse qabtid bahlean waxaad yaqiinaysaa inaad weyse qabtay waxaad kaloo yaqiinaysay inaad weysadii kaa jabtay waxaad kala garan weyday labadoodii midda horraysay malafkaw qodobka inaad weyse qabtay waad hubtaa inay weysadii kaa jabtayna waad hubtaa labadaba waad hubtaa laakiin maxaad garan laadahay weysadaad weysaysatay iyo weysadii kaa jabtay kee horreeyey keesi dambeyaad garan weyday mar haddaad kala saari weyday labadooda wixii ka horreeyaad u noqonaysaa labadan leanna waad ka shakiday soo ma labadaa wixii ka horreeyey ayaad u noqonaysaa wixii ka horreeyay cagsigiisa baad ku dhaqmaysa oo masalan weyse qabkan ka hor weyse qabka ka hor markaad u noqotid waxaa kuusoo baxaysa inaadan weyse qabin tusaale ahaan ama inaad waxa weyaan weyse qabtay halkaasaa marka laga fiirinaya waa masale marka waxa weeye aada u ballaaran oo waxaad ka shakiday xaaskaaga inaad furtay iyo inaadan furin inaad qabtana waad ogeyd maxaad samaynaysaa yaah shakiga waxba kasoo qaadi maysi leanna ki waxaad yaqiinsanay reerkaaga inaad qabtay soo maa shaki baa gadaal ka yima arba xala qarowday iyo waxyaalahaas waxba kasoo qaadi maysi waxaad ka shakiday gabar islaameed oo meeshaa maraysa inaad qabtid iyo in kaleeto maxaad samaynaysaa maxaa shakigada soo kordhaya maxaa la ogaa inaad qabin soo maa ma adan qabin shakigaa marka talob ma qabaayo mise ma qaba muxuu soo kordhinahaya hal xabba soo kordhin maayo wax kasoo qaad male waa qaacido marka aad u wanaagsan oo meelo badan ayay kuu gelaysaa salaaddii inaad tukatay cishaha iyo inaadan tukan baad ku shakida waxaadna ogeyd inaadan tukan inaada tukan baad ogeyd maxaad samaynaysaa waad tukanaysaa waad tukanaysaa marka meel walba way kuu gelaysaa meelo badan bay gelaysaa waxaad isku ogeyd maradaada najaas inay ku taallo maradaadaad najaas ku ogeyd waxaad ku shakiday najaastii ma iska dhaqday mise iskamaadan dhaqin maxaad samayna waa iska dhaqaysaa sababta najaasadii waad hubtaa laakiin maxaad ka shakiday dahaaradii maradaadaad waxaad ku ogeyd inay daahir kuu tahay inay daahir ku tahay ad ku ogey waxaad ka shakiday talow makaa najaasowday meel hoo isliiyahoo dhiiqaya waxaasan soo maraya talow maradii ma iga najaasoodaad ku shakida horeyna maxaad u ogeyd inay daahir tahay shakigan dambe iyo daahirkii horaad yaqiinsanaad kee xoog badan daahirkii yaqiintaaba xoog wixii yaqiin ah ayaa la hormarinayaa marka alyaqiinu laa yazuulu bishaki culamadu yidhahdaan waxaad yaqiinsanayd marka salaadaad gasha allaahu akbar wayseqabaad ku gasha shaydaan baa inta ku yimid weysadii waa kaa jabta neef baa gadaal kaa timid mana hubtid horeyna maxaad u ogeyd inaad weyse qabti waxba kasoo qaadi mayse dad waxaad arkaysaa waswaas qaba markuu galaba waa ka baxay musqushu ku ordahay ma shaydaan baa ku daynaya caaw dhan buu kuga haynahaya waxa wey weysadii kaa jabtae lagama yeelo war neef baa kaa timid iyo weysadii waa kaa jabtay iyo dhiig baa yimid iyo caaw oo dhan toban jeer hadduu kugu akhriya mar haddaadan wixii xaqiiqa dhaba ah u haynin dan ka geli mayse xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan can cabaad bni tamiimi waxaa laga wariyey can cabdilaahi bni zayd bni caasim almaaziniy wuxuu ka wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi shukiya ila nabiy nabiga waxaa loo sheegay sala allahu aleyh wasalama arrajula ninka oo yukhayalu loo malagelinayo waa la moodsiinaya gabadhina waa la mid ilayhi qofkaa xaggiisa annahu asagu yajidu inuu helayo ashaya wax inuu dareemaya fi salaati salaada dhexeeda waxaan waa maxay inay weysadii ka jabtay wax ah fa qaala nebigu wuxuu yidhi laa yansarif yuusan ka bixin axadukum midkiin muxuusan ka baxaynin ha yuusan ka gadoomin midkiin salaada xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan cod aw yejida ama uu helo riixan urka ay lahayd neefta gadaal ka soo baxda labadaa hadduu dareemo weysada waa ka jabta laakiin haddaadan dareemin maya ha u qaadan xadiidku inuu ka hadlahayo salaada ataxyaadkeeda markaad dhamaysatay inaad sugaysa neef inay kaa timaado sidaa salaada looga baxa ma ah xadiisku wuxuu ka hadlaytaa can ummi qaysin waxaa laga wariyay binti mixsan al asadiya annahaa ayadu atat waxay ula timid waxay la timid ah, waxay uula timid eh bibnin wiil wiilkaasoo lahaa ayada u sugnaaday wiilkaasoo saqiirin yar oo aan qaangaarin wiilkaasoo qaangaarib u kaadiya lam ya'kul aan cunin aطacaama raashin xilli la cunaba aan gaarin yay ula timid ilaa rasuulilaahi rasuulkii allay ula timid sala allahu caleyh wasalam fa ajlasa rasuulku waa kuwa fariisiye hu wiilkii fii xijrihi dhabtiisa ayuu saaray fa baala wiilkii yaraa wuxuu ku kaajay calaa thawbihi nabiga maradiisii sala allahu aleyhi wasalam fa dacaa nebigu wuxuu u yeertay bimaa'in biyo fa nadaxa waa ku firfirdhiyey hu biyihii calaa thawbihi maradiisa dusheeda walam yaqsilhu nebigu mana mayrin calayhi salaatu wasalaam mana uusan mayrin nebigu wa can caa-ishata waxaa laga wariyay radiallahu canha ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood ahayd radiallahu allah ka raali noqda canha xaggeeda anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama utiya waxaa loo keenay bisabiyin ilmo yar ah waa wiil fa baala wiilkii wuu kaajay calaa thawbihi nebiga maradiisuu ku kaajay sala allahu calayhi wasalam fa dacaa nebigu waa u yeertay bimaa-in biyo fa atbaca wuu raacsiiyey hu maradii iyaahu fa atbaca wuu raacsiiyey hubiyihii hubiyihii dheh iyaahu maradii buu raacsiiyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday fa atbaca wuu raacsiiyo hu maradii bowlahu fa atbaca wuu raacsiiyo hu biyihii dheh bowlahu maradiisii buu raacsiiyey bowlahu kaadidiisii fa atbaca wuu raacsiiyey hu biyihii bowlahu kaadidiisii walam yaqsilhu mana mayrin maxaa laga wadaa labada xadiid waa isku macne waxay ka mid yihiin labadan xadiid adilada qaarkood oo ku tusta ragga iyo dumarku masaa'illa waa ka midaysan yihiin oo axkaamta shareecada waa ka midaysan yihiin in la soomo in la tukado zake in la bixiyo xaaraanta in la iska ilaaliyo waa laga midaysan yahay waxyaale ay ku kala duwan yihiinna way jiraan waxyaale ay ku kala duwan yihin waxaa ka mid ah wiil hadduu caawa kuu dhasho ilmahaasu intuu naaska hooyadii nuugayo oo usan cunto cunin furuudna allah ka dhigay inta naaska hooyadii keliya uu ku egyahay ma la fahmo oo caanaha keliya uu cabayo weli cunto uusan gaarin kaadidiisu waa najaas mala fahmi laakiin waa najaaso fudud maxaa ku filan maalan wuxuu kaaga kaajay salligaanu kaaga kaajay biyaad inta soo qaato ku firfirisaad intii qoynaysaa sidaasoona daahir ku yihi wala fahmi dhabtu kaaga kaajay biyaad soo qadan waad ku runshaynaysaa meeshaad ku qoynaysaa bas sidaasu daahir shaambo iyo waxa weya shaawir baan ku furahayaa iyo tuub baan ku furahayaa iyo midna ma jirto mala fahmi qodobkaa waxaa kaa ka duwan gabadha gabadha caawa dhalatay iyo maamada sagaashan jirka ahi kaadidoodu waa isku xugu kaadidoodu waa isku xugu waa maxay gabadha caawa dhalatay kaadideedu hadday meel kaa taabato caadi baa loo dhaqaya ayaga loo da iyana waa najaas laba xukunka najaasa waa ka midaysan yihin wiilasha iyo gabdhuhu laakiin maxay ku kala duwan yihiin wiilku intuusan cunto gaarin ee naaskii hooyada iyo caanaha u cabayo najaasadiisa waxaa loo yaqaanaa way ka mid tahay najaasa mukhafafo fudud oo xoogaa biyahaasa lagu rushayn lakiin gabadha najaasadeedu waa muqallada way adag tahay dadka waaweyn bay la xugun tahay waa la mayraya waxay culimmadu isu weydiiyaan maxaa weliya gabar u dhexeeya ayna naaska hoyadeed bay nuugaysaa kana naaska hoyadeed buu nuugahay midna cunto ma gaarin way ku kala dhagdu wax daliil oo rasmi ah oo kala saaran lama hayo culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen wiilashay carabtu aada u jeclaayeenoo dadka dariskaha imaanaya habda wiilku arkahayaan way la boodahayaan haddana wuu ku kaajin mid kalaa imaan haddana wuu la booda wuu ku kaajin marka culays maadaamuu ka sahran yahay ilmihina ilmo yaryahay mar walbana kaajahayo waxaa lagu talagala culayskaa in la fudaydiyo oo la yidhaahdo biyaha isaga rusheeya gabdhahan aad umaysan qaadqaadi jirin haddee dhaqan jaahiliya ma wax lagu salaynaa marka waa qodob qolyaha waxay yidhaahdeen markay qaangaarayaan gabdhuhu waxay ku qaangaaraan shay najaas ah wiilashuna waxay ku qaangaaraan shay daahir ah oo gabdhuhu markay qaangaarayan waxyalahay ku qaangaaraan waxaa ka mid a ah dhiigga caadada waa najaas dhiigku wiilashu markay qaangaarayaan waxyaalahay ku qaangaaraan waxaa ka mid a ah wiilal iyo ragba taba waa isku mid biyaha manido dadka laga abuuray waa daahir marka ku waxaa la yidhahdee shan iyo toban qof gaaray biyo uu ku qaangaari doono iyo ilmo caawa dhashay maxaa calaaqa ka dhexeeya waxba kama dhexeeyaan ayaga qolyaha waxay yidhaahdeen bani aadamka marka la abuurayay ragga waxaa laga abuuray asalka nebi aadan nebi aadanna wuxuu ka samaysnaa dhoobo iyo caro dhoobo oo ciid ah iyo biyo la ysku daray labaduba waa daahir haweenka xawaa markii la abuurayeyna feerta nebi aadan oo dhiig leh ayaa laga soo saaray yidhahdeen feerta nebi aadan dhiiggiina waa najaas bay yidhaahdeen hadda xaawo iyaydan xaawo odotaden xaawo meesha laga abuuray iyo kaadi ilmo yara hadda maanta jooga ka soo baxday maxaa calaaqaho ka dhexeeya iyadana wax daliiloo xoog badan ma leh qolyaha waxay yidhahdeen ilaahay baa ka warqaba andhaah keliya waa addoommo ilaahay baa waxaa laynagu addoonsaday wiilasha yaryarkaana kaadidooda inaan rushayno gabdhaha yaryarkaana kaadidooda laga soo qaado kaadi waxaa weeyaan gabdhaha waaweyn la axkaam ah ilaahay baana garanaya cillada ka dambaysa sidaasaa raajixa sidaas ayaana raajixa xoog badan ayib xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah ilmaha yaryarka hoo dhashay dadka ahlu fadliga ahee wanaagsan in loo keeni karo oo la odhan karo maalan u duceeya looga farxin karo kale ilmahana caawa ii dhashay waa kana gabadhan markii nebiga ula timid wiilkii yaraa oon waxba cunin waxay ula timid nebigu inuu barakeeyo sal alla alay waslam nebigu tawaaduciisii iyo qiimo badnaantiisana waa ina tusinayaayo ilmo yaro uusan dhalin mu dhabta saarta cajiib waxaba noqotay waa ku kaajayba waarna dhaafiya uu nagu kaashay bar dambena gurigayga ha keenna muusan odhaneh nebigu meeshabuu biyo ku firdhiyay bas caaisho keedana ku kala loo keena haddana wuu ku kaajay waa ku firdhinayaa bas waa loo keenaya uhu marka ilmaha yarkaa caqli male waa ilmo yaroo lagu keenay waa ilmo yaroo saqiir ah ehel iyo dadku jecel iyo asxaabbaa baa kuu keensaday waxba ha dhibsano marka karaaha ha u muujini karaaho ha u muujini marka ilmaha yar kaadidiisu rag iyo dumarba waa najaas laakiin najaasadii baa waxay u qabsaa najaasa mukhafafo fudud iyo najaasa najaasa adag tan gabdhuhu waa najaaso adag tan wiilashuna waa najaaso fudud kuwa wiilasha waxaa ku filan rushayn wiilasha moodeen wiilal toban jiraad moodeen waa ilmo dhasho naaska hoydi nuuga hal sana iyo laba sana iyo waxaa jiroon weli cunto gaarin wey hadduu cunto gaaro waa hal hameen la cashaysiiyo gabdhuhu la mid noqonhaya waa muqallado waa la dhaqhaya waa la mayraya can ummi qaysin ummi qays waxaa laga wariyay binti mixsan alasadiya annahaa iyadu atat way ula timid bibnin wiil wiilkaasoo lahaa iyadoo usugnaaday wiilkaasoo saqiirin yar wiilkaasoo lam yaakul aan cunin aطacaama wax raashina maxaa laga wadaa cuntuusan gaarin ilaa rasuulilahi rasuulka allay ula timid sala allah alay wasalam muxuu rasuulku sameeyey fa ajlasa wuu fariisiyey hu wiilkii fii xijrihi dhabtiisa fii xajrihi dhabtiisana waa la odhan karaa labadaba waa la kordhigi kara waana hoos dhigi karaa labada waa ku banaayay fa baala wiilkii waa ku kaajay calaa thawbihi nabiga maradiisii fa dacaa nebigu wuxuu u yeertay bimaain biyo fanadaxa waa ku firfirdhiyey hu biyihi calaa thawbihi maradiisii walam yaqsilhu mana mayrin firfirdhinta biyaha lagu rusheeya mayritaankana farqi baa udhexeeya ayib can caaishata waxaa laga wariyey ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood ahay radi allahu canha ana nabiya sala allahu caleyh wasalam utiya waxaa loo keenay bisabiyin ilma yar ilma yar baa nabiga loo keenay culamada qaar baa waxay leeyihiin waa cabdullaahi bnu zubayr qolana waxay leeyihiin waa xasan ama waa xuseyd fa baala wiilkii waa ku kaajay calaa thawbihi nebiga maradiisa fa dacaa nebigu wuxuu u yeertay bimaa in biyo fa atbaca wuu raacsiiyey hu biyihii iyaahu maradii ayuu raacsiiyey meeshii waxa weyaan meeshii kaadid ahayd buu raacsiiyey iyaahu meeshii kaadid ahayd walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday fa atbaca wuxuu raacsiiyey hu biyihii biyihiiba wuxuu ka dabageeyey bowlahu kaadidiis wiilka kaadidiis uu biyihii ku shuba walam yaqsilhu mana mayrin can anas ibni malikin waxaa laga wariyay radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a waxaa yimid acraabiyu nin reemiyi ah fa baala wuxuu ku kaajay fii daa'ifati lmasjidi masaajidka dhinaciisa masaajidku inta soo galay waa nin weyn hadde oo masaajidka dhinaciisa kaadi la fadhiista mashquul maaha masaajidka ku dhex taalla waa masaajidka caadiga ah lagu tukanhayay wuu ku dhex kaajaya fa zajara waxaa ka reebay hu asaga oo ku qayliya weliba annaasu dadkii saxaabadii meesha fadhiya dadkii baa ku buuqay fa nahaa waa ka fa nahaa wuu ka reebay hum dadkii annabiyu nebigu sal lla ly slm faraha ka qaada ninkaa kaajayo masaajidka ku dhex kaajaya faraha ka qaada falamaa goortii qadaa ninkii uu dhammaystay bowlahu kaadidiisii amara rasuulku wuxuu faray amara wuxuu faray annabiyu nebigu sala allahu aleyh wasalam bidanuubin wadaan oo min maa in biyo ah fa uhriiqa waa lagu daadiyey alayhi meeshii kaadida dusheeda ayaa lagu daadiyey ayib xadiidkan waa xadiid weyn wuxuu ina tusinayaa qofka aadamaha rag iyo dumarba kaadidiisu inay najaas tahay intaaba la fahma qofka kaadidiisu waa najaas ayib qodobkaasi waa qodob qodobka labaad wuxuu ina tusinayaa masaajidda ilahay in la ixtiraamo xagee laga qaadan ninkaanu masaajidka markuu ku kaajay saxaabadu maxay sameeyeen bay ku qayliyeen way guulguuleen zajriga waxa wey qofka in la canaanto la guulguulo oo lagu qayliyo maxay u samaynayaan saas masaajidka ilahay in la ixtiraamay rabaan marka wax kastoo dhiba masaajidka waa laga ilaaliya dad waxaa arkaysaa masaajidka inta dhex fadhiiso saas anahay ciddiyaha isaga jara markaasuu inta ciddiyaha isaga jara hadaa masaajidka xilli maxaa kaa galay washbaana iyo waxbaa xaaqahaye waa adugu marka maqashinkaad keenaysaa masaajidka ilaah khalad waayo waxaas masaajidka wixii xun aad aragtay xataa ka qaad waxyaalaha nebi maxamed lala soo diray waxaa ka mid ah masaajidda in la udgiyo la hagaajiyo nadafadoodaba laga shaqeeyaba taasina waa qodob xadiidku wuxuu ina tusinayaa qofka jaahilka ah ee aqoonta yar ee aqoonta lahayn in loo dhimriyo loo turo oo hadday asigii wax ka khaldameen ah, aad aragti isla markaba aan lagu qayline wax la baroo si wanaagsan wax loo baro markay saxaabada ku qayliya nebigu muxuu sameeyey u kaadiya buyiri wuu u tartiibiyo wuu ka reeba taana xadiidku wuu ina tusinayaa wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa ayaan ka qaadanaynaa dhulka hadduu najaasoobo waxyaalaha uu ku daahirooba waxaa ka mid ah biyo dusha in lagaga shubo meeshii uu ku kaajiyo masaajka nabigu ciid buu ahaa meeshii ninku uu ku kaajuuri biyaha lagu shubo sidaa ogeed halkaa bannaanka hadday najaasa soo gaarto roobku intuu yimaado uu ku do-o oo meeshii biyihii intuu dhulkii cabo roob sidaa ugu do-o najaastii waa ka daahirowda ma la fahan qodobkaa caadi bay uga daahirowda meeshaas ayib xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid oo ah, aan ka qaadanayno najaasadu haddii ay muuqato waa la dhaqaa nabigu sal alla alay slam meeshuu yiri biyaha lagu shubo marka najaasadu hadday muuqato najaasa cayniyatoo isheedii loo jeedo meesha waana laga zuuliya waana la dhaqa ayib xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah laba waxyaalood oo labaduba dhib ay yihiin hadday isula ka yimaadaan ka dhibta yar baynu qaadanaynaa mid mid ka mida a ah inaan samayna aan ku khasbannahay waxaa loo yaqaana akhafu dararayn waa maxay masaajidka in lagu dhex kaajo ma dhibba mise waa wax fiican waa dhib soo maa soo waxun maaha waa dhib marka halkaa inoo dhigkaas waa xabad dhibaan haysanaa dhib labaad baa jira muxuu yahay ninkan laawayga ah oo jaahilka ah oo hadda masaajidka soo galo reemiyiga ah haddii masaajidka dhexdiisa uu ku kaajayay reebaadiyuu horta say isaga socdaan meesha kaaduu ku qabato inta ulku xaqaaqadu ku kaajaya ma ogta musquula ma leh masaajikiiba wuxuu u qaata meeshii oo kale inay tarkaasu kaadi la soo dhex fadhiista oo weliba haddana dad ay dhex fadhiyaan haddii ninkaa la cayriyo kaadida lagu gooyo dhowr dhibaataa ka imaan dhowrka dhibaata maxay yihiin kow haddii la cayrin lahaa hal meel buu awal ku kaajiyay intuu carruro masaajidka o dhan kaadi kula dhex wareegahaya maxaa ka imaanaya marka meeshii meel ka badan buu sii najaasaynaya waa kow waa midda labaad asagii kaadida haddii lagu gooyey kaadidii socotoo lagu kala gooyay waxaa laga yaaba kaadi haysiisa dhib hadhow inay ku keento oo mar walba uu yeesho kaadi qabasho marku xoogaa socdaba kaadidu ku dhegto soo dhib kale maaha waa midda saddexaadee maadaamuu reemiyi yahay lana cayriya maanta waxaa laga yaaba diintaba inuu ka baxo diin la geli kara ma aha maanta anoo kaajahay masaajidka masaajidka ilaah anoo kaadida la aaday cayriyeen maanta inuu yihahdaa laga yaaba oo uu islaba saxan yahayba ayaduna soo dhib kale maaha ninkaa intaa soo loo geysto labadaa dhibkee fudud marka aleelahay qofka bani aadamkaah aqoon laawiga aho waxa weeyaan kaadidoo dhibayso oo masaajidkii in badan najaasaynaya in la iska daayo intiisaa yarta ha ku kaaja hadhowna la dhaqo baa ka dhib yar in lagu cayrcayriyo meelaha ma la fahmi mid waalan baa masaajid inta soo galay xaar la dhex fadhiista waa lagu qeliya markaasuu wallaahi haddiidaan iska kaydayn waa ka darayaabi oo maxaad samayn kartaa baa lihi saxaradii uu dhigayba ul ku dhufta markaasay derbiga masaajka o dhan isku sallaxda marka mid meel yaalkaga kaga faniinta waxaad ka dheeftaan baad leedihin markii hore iyo hadda keebu keebuu kasii dara hadduu kasii dara marka akhafu dararayn baa loo yaqaanaa laba dhib hadday isla kaa qabtaan labadooda mid inaad samaysidna aad ku khasban tahay kan fudud baa la sameeya kan fudud ayaa la sameeya ninkan culummadu waxay yidhaahdaan culammada qeyr ka mid a ah waxay yidhahdaan huwa asaa'ilu walbaa'ilu waalqaa'ilu maxaa laga wadaa ninkan waxay yidhahdeen waa ninkii khawaarijtu kasoo soo farcantoo dulquwaysare la odhan jiray weeye marka alqaa'il ninkii yidhi nebi maxamed ku yidhi icdil fa innaka lam tacdil cadaalad samee maadan cadaalad samey ninkii nebiga ku yidhi waa asagay yidhahdeen kow albaa'ilu fi lmasjid masaajidka ninkii ku kaajayna waa isla asaga nebigu markuu sidaan u sameeyey ninkii yidhi ilaahu aniga maxamed noo naxariiso cid kalena ha u naxariisan waa asaga alqaa'il markuu arkay nebigu suu ugu naxariistay oo dadkii ka celiyey oo layidhi meesha waxaa lagu dhaqo xataa asagii looma dirin biyo ku shuba biyo idinku baa nabigu intuu u yeeray wuxuu yidhi masaajidda ma aragtaa waa guryihii ilaahayoo laguma kaajo laguma saxaroodo qashin looguma talagelin ilaahay baa lagu caabudaa markaasu wuxuu u bogay sida saxaabadu uu soo fakanayeen iyo sida nebigu ugu celiyo dhimrisana wax ugu sheegay markaasuu duceeyey muxuu u duceeyey mataqaanaa ilaahu aniga iyo maxamed oo nebi maxamed ah labadayadaas jannada ilaahuna geebiyo qof kalena jannada ha gelin labadayada bas markaasaa nebigu wuxuu yidhi laqad xajarta waasica war naxariistii ilaahay oo ballaarnayd baa rabtaa labadeenna inay ugu koobnaato labadeenna bes baa naxariista ilahay helayna marka noocaasu ahaa taana marka xadiidku waa inoo faa'ideynaya waxaan ka qaadanaynaa dadka aqoonlaawayaasha sidaa in loola dhaqmo can anas ibn hadda muxuu xadiidkan u daliishada baabku muxuu ahaa baabun fi lmadyi wa hayrihi soo maah hayrihi kan iyo kuwii ka horreeya kaadidu inay najaas tahay ayuu ina dareensiinayaa ama ilmaha ka timaado rag ah ama kuwo haween ah ama rag waaweyn ama dumar waaweyn can anas ibni maalik waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaa waxaa yimid acraabiyu nin remiy ah acraabi waa remiy qaalat ilacraabu soo mid arag alacraab ashaddu kufra acraabi waa rebaadi remiy rebaadiyana waa isku mid acraabiyu nin remiy ah fa baala wuu ku kaajay fii taa'ifati lmasjidi masaajidka qayb ka mida ah gudaheeda masaajidka gudihiisa dhinac ka midu istaaga weliba fa waxaa guulguulay hu asaga annaasu dadkii ayaa guulguulo ku qayliyey fa nahaa wuu ka reebay hum ayaga annabiyu nebigu sal alla lay slm iska daayi ninka ha cayrina iska daayi falamaa goortii qadaa uu gutay bowlahu kaadidiisii oo dhammaystay amara wuu faray annabiyu nebigu sala allahu aley wasalam bidanuubin daalka waad ka hordhigaysaan dunuub ma aha dunuub haddaad tiraa waa macaasi bidanuubin wadaan ama dalow biyo ku jiraan sakeel iyo wax la midoo biyo ku jiraan oo min maa in biyo ah fa uhriiqa waa lagu shubay calayhi dushiisa calayhi dushiisa ninkii ma aha waa meeshii uu ku kaajay ayaa biyihii lagu afgambiyey ciiddii baa biyihii liqday sidaasay daahir ku noqota marka can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi xadiidkan ugu dambaya casarkan caawa samictu waxaan maqlay rasuulallahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay alfitratu waxyaalaha wan wanaagsan khamsun shan weeye macnaha shan baa ka mid ah soo saa idinma qora alfitratu waxyaalaha wan wanaagsan ee dhaqanka ah ee akhlaaqda wanaagsan ah oo ambiyadii hore iyo dadka hore ay lahaan jireen khamsun shan baa ka mid a ah. alkhitaanu gudniinka rag iyo dumarba la gudo walistixdaadu timaha hoose in la iska xiiro waa labo wa qasu shaaribi shaaribka in la iska gaabiyo ama la xiiro waa saddex wa taqliimu adfaari cidiyaha in la iska guro la iska jaro waa afar wa natfu libti kilkisha timaheeda in la iska rifo maaqa wey maaqadaysaa shan soo maaha xadiid kale wuxuu ahaayo muslim uu wariyey meesha halkaa inoo qoran tahay alfidratu khamsun inay toban yihiin waxyaalaha wan wanaagsan toban baa ka mid ah shantaan shantaana waxaa ku jiray markoo ka mid ahaa icfaau lixa garka in lasii daayo oo nimanku garka ay sii daayeen garka rag iyo haweenkaa lagu kala garta marka inaad garkaaga sii daysato aadan xiirin caafimaadkana sidaasaa u fiican diin ahaanna sidaasaa u fiican waa qodob waxaa ka mid ah asiwaak soo mayna soo marin cadaygu wuxuu ka mid yahay fidrada islaamka wanaagsan oo ilaahay raalliga uu ka yahay oo rasuulku uu jecel yahay oo ambiyadu ay walahaan jireen oo aadka u caafimaadka badan waa ka mid waxaa ka mid ah al istinshaaqu bilmaa aan soo maray sooma xasuutaan biyaha in lagu soo daarta ama luuluqloo sooma xasuutaan ayaduna waa ka mid fidrada wanaagsan bay ka mid tahay waxaa ka mid a ah qaslulbaraajim wax loo yaqaan qaslulbaraajim waa maxay meelaha laalaabkaaga in la mayro farahan soo laalaab ma leh gacmuhu soo laalaab ma leh kilkishiiyo soolala ma leh lowyahay soolaala ma leh markaad dhaqaysa haddaadan si fiican biyaha u gaarsiin jeermis iyo wasakh baa inta ku hara baad adiguna urin dadkana urin xanuunna ka qaadaysa laanna waa wax liita gaaladu inta badan waxa laga yaaba waa isdhadhaqaan waxbay ismarmariyaan laakiin in badanoo nadaafadda ka mida ah way ka tagaan kaadida iskama dhaqaan meelahaas intay istagaan oo ku kaleejiyaan bay dhaqaajinhayaan mid baa inta islaamay qolyo waxay ku yidhaahdeen gaal ahaa war waa adigii islaamaye islaamnimadii aad islaamtay maxaad ka faa'iiday wax kaleba intaana gaarin bushi urkii anugu aan isu uri jiraan ka raystay kaadidu intaa dhigo saxrada dhigo iska dhaqaajinaya tiish yari inta wax iska marmariyo markaasuu isu uri jiray isagaa isu uri jiray urkii anugu aan isu soo uri jiray baan ka raystaybi shareecadana waxay bartaybi markaan islaamay kaadida iska dhaq ciddiyaha iska dhaq waxa weeyaan eh, ciddiyaha iska gaabi timahan shaaribka iska jar waxaasaa la ibaroo fiican bi oo nadaafad ah shareecadana marka waa shareeca nadaafadeed eh, waxaa ka mid ah eh, waxyaalaha fidradaah ee wanaagsan alintiqaasu bilma biyo in lagu weysaysto ee lagu isijooda markaad isijoonaysid biyaha ku isijood oo isticmaal fidrada wanaagsan ayay ka mid yihiin ayib fidradu labay u qaybsantaa midood waxa weeye waa fidra qalbiya qalbigaagu inuu ilaahay ku xiran yaho mar walbeetaad ilaahay jeceshahay oo maxabadiisa macaasida necibtahay ilahay wuxuu jecel yaha jeceshahay waa fidra wanaagsan fidrada labaadna waxa weeye waa fidra badaniya waa tan oo kaleeto waa wax jirkaaga la raba inaad nadiifisid ciddiyahaad iska jaraysa ciddiyaha hadda lala baxo dhalinyaro waxaad arkaysaa intaa ciddadu la eegta maxaad ka faa'iidi kow jeermis iyo wasaq gudaheeda inta ka buuxsama wuu saxroonaya markaasu saxrada isaga dhaqin kaadidu isaga dhaqin meeshay gelaysaa marka laftirkeeda ee weel buu dhaqin meeshii bay ku xaroonaysaa hadhow haddana afka la gelahaya kufincil lahaya jeermiska iyo bacteriyada uu ka qaado musqusha waa ka daranta qaar baa ku xaragooda dhalinyarada weliba dumarka u daran intaa cidil eg bay la baxaysa mararka qaarkood ciddidii baa inta jabta ayaday dhib ku haysaa mararka qaarkood qof baa laga yaaba inuu ama salaamayo ama wuxuu dhibaysa qofkii bay ku mudaysaaba waaba darar iyo dhib socdaba dhaqan xumo weeye waa iska daaya marka iska ilaaliya ciddiyuhun aad ku baxaan mar walba iska jar waa qodo waxaa ka mid ah qasu shaarib ninku shaaribada waa inu iska jaro gabar shaarib ma yeelan karta hadday isku aragtan iska jarto <laughs> laakiin maba elehba ayib shaaribka waa inu iska jaro weliba uu iskana xiro ama iska gaabiya labada waa la samayn karaa hadduusan saa samayn dhowr dhowr dhibba waa kasoo gaaraya dhibka waxaa ka mid ah dee shaaribkii hadduu soo baxay weelkii markuu yidhaaha biyaha aad ku cabtid ama aad cuntadii ku cuntid timiha ka soo horreeyaba ayagii baa gelaya marka aadamaha ku fiirsanaya xataa kaa wasuusahaya weelkii shaaribkaagaas ugalin cid damba wax ku cunaysa lama arko intaa waxaa wehelaysaa markii aad weelkii shaaribkii la gabshood la soo noqotay cuntadii shaaribkaanay ku haraaraysaa markaasuu xagga cadcad ku leeyaho xagga cadcadkale ku leeyaho balaaya ka haysata jermis iyo bacteria foolxumo nadaafad darro qashinka ku xaroonaya intaasoo dhib u leeyahay caafimaadkana uma fiicna araggan uma fiicna shaaribka marka waa la iska gaafiy gaaladu maxay aqoon jireen shaaribkana way la baxan mid waxaa arkaysaa doofaar ilkibaad madis halka shaaribku marhayo geesi inta u yeelo weliba mareegay garkana way xiirayaan inaga waxaa la faray cagsiga taas garka sii daa shaaribkana iska gaabay ama xiir ayib natful waxa weye waa kilkiisha timaha ka soo baxa kilkiisha timaha ka soo baxa ayadana rif haddaadan rifin shiir iyo qarmuun iyo dhidid bay keenaysaa maanta o dhan waa lagu rafaadi ummadii masaajida kulama tukan kartid guriga dadka kula joogay baa urkaaga u dulqaadan maayaan xanuun iyo bacteria ka dhalanaya wasakh meeshiina waa meel huursan oo qarsoon marka waxaa rabaa timaa haday halkaa kasoo baxaan dadko dhan kuma wada lakin hadday kaa soo baxaan iska rif ma la iska xiri karaa hah laakiin rifitaankaa fiican rifitaanku waxa weeye inta la qabtaa dhag la siinaya waa la siibaya haddaad siibtid xabadka asalku kasoo go-aya lakiin haddaad jartay afku ka go-aya weli intii uraysay gadaalba waa kuwa harta marka meeshaad ka saaraysaa ayadana ayib istixdaadku waa maxay waa timaha hooseo gumaarka kasoo baxa in la iska xiro intaa waxay kutusinaysaa shareecada islaamku nadaafadda jirkaaga haddii aadan sidaas samaynin ayadana xanuunaa ka dhalan meeshu waa meel maanto dhan maryay ku xiran tahay luguhii bay u dhexaysaa maadan dhaqin maadan waxa weeyaan xiirin mashaakil baa ka imaanaya ayib khitaanku waa gudniinka ragga iyo dumarkaba la gudo raggu waa waajib gabdhuhuna waa sunno aada u wanaagsan in la gudo gudniin aada u wanaagsan oo sharciga waafaqsan ayib arrimahan marka la iska jarayo wakhti intee la eg baa la ogol yahay in waxa weyan horta ciddiyaha la iska jariya ciddiyahe wey u qaateen kuwa gacmaha kuwa lagu hadla taaban maayo mi ah waa isku wada mid tobanka faroodba ciddiyahoodu waa la iska jarhaya ee eh, ha u qaadanin ciddiyaha gacmaha bas kuwaan aad sii daysanaysid may xadiid baa sugan nebigu saxaabadu ay wariyeen oo yidhahdeen nebigu wuxuu waqti noogu sameeyey shaaribka in la iska gaabiyo iyo cidiyaha iska jarkooda iyo kilkisha timaheeda la rifo iyo tima hoose oo la xiiro afartan beri ka badan inaanan ogolaan afartan beri wax ka badan inay timaha hoose kugu yaalaan ama kuwa kilkilaha ama cidiya kugu yaalaan ama shaarib kugu yaala afartan beri ka yar baa la rabaa inaad waxaa isaga jirti afartan beri hadday kula dhaafaan hadee waa cidihi caradayba ka dheeraadeenba marka haddaysan iska jar intaasu waa nadaafad iyo wax wanaagsan qaada marka can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay alfitratu sunnada wanaagsan iyo waxyaalaha wan wanaagsane khamsun shan baa ka mid ah shan keliya ma aha ee shan baa ka mid ah alkhitaanu gudniinka rag iyo dumarba la gudo walistixdaadu timaha hoose oo la iska xiiro waqasu shaaribi shaaribkaoo la iska gaabiyo wa taqliimu ladfaari cidiyahoo la iska jaro wa nadfu libti kilkisha timaheedoo la rifo oo la guro wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi